بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مخفوضات الأسماء waxaynu ka qaadaynaa casharkeenna bogga laba boqol iyo afar iyo siddeetan iyo asmaada makhfuudaadka ee la khafdinayo waxaa inoo soo dhammaaday marfuucaadkii waxaa ka dembeeyey haddana mansuubaadkii oo dhammaaday waxa ugu dambayn aynu maraynaa makhfuudaat asmaa oo baabka inta badan naxwuhuba uu ku dhammaanayey iska ah in yaroo cawaamil iyo baabab ay ka tegeen culimmadii hore ee kitaabtii horeen soo dhigannay ayuu xagga dambe ka haleeshiin doonaa sheekhu laakiin waa iska gebagebo xuruufuljarri waa xuruufta xuruufuljarka ah marka ismiga la khafdinayo ama xuruufuljar baa khafdiya ama mudaaf baa khafdiya labadaa mid ahaan ayaa khafdin xuruufuljarka ayuu soo horraysiiyey baabun yukhfadu waa la khafdin alismu ismiga waa la khafdin imaa bixarfin xaraf in lagu khafdiyo xarafka oo mushtarakin mushtaraga oo la wadaago xaraf in lagu khafdiyo mushtaraga iyo in lagu khafdiyo mid daahirka ku khaas ah labadaa mid weeyaan buu sheekhu yidhi xurufuljarka waxa mushtaraga ah waa toddoba toddobada mushtaragii waa min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo fi iyo allaam iyo albaa toddobadaasi waa mushtarag waxaa dhici karta inay ismi daahiro jiraan waxaa kaloo dhici karta inay ismi damiiro jiraan waxaa kaloo dhici karta ismi mubhama inay jiraan waa mushtarag oo dhammaan asmaada toddobadaasi way jirayaan yukhfadu waa la khafdin alismu ismigii ayaa la khafdin imaa bixarfin xaraf in lagu khafdiyo xarafka oo mushtarakin la wadaagayo wa huwa xarafkaasi min weeyi ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wa minka wa min nuuxin wa minka marka la yidhaa kaafkaasi waa damiir mintan ka horaysa ayaa maxalkiisa khafdinaysa wa min nuuxinta ka dambaysana nuuxu waa ismi daahira mintan ka horaysa ayaa khafdinaysa wa minka wa min nuuxin wa ilaa oo kale weeye ilaa waxaynu ognahay in mar ismi daahiro lagu jero oo la yidhaahdo ilallaahi tuxsharuun marna ilayhi turjacuun oo marna ha'daa ilayhi abaa lagu jerayaa waa damiir marna ila allaahi allaahidaasaa lagu jerayaa oo waa daahir ilaadii waxay jeraysay wa can oo kale weeye mar canhu baa la odhan marna can abi hurayra baa la odhan kollo marna ismi daahiro abi hurayre abay jeri marna damiirkaasay maxalkiisa jeri wa canhu ku jira wa calaa mar calayhaa baa la odhanoo haadaa ayay jeri waa damiire marna wa cala alfulki baa la odhan wa calayhaa wa cala alfulki tuxmaluun wa cala alfulki alfulki waa ismi daahira oo majruuroo calaadani ay jirayso wa fii ereyga fii saddex siyood baa carabiga loo isticmaalaa fiidu mar af bay noqotaayoo waa ismi hadday af tahay sidii xadiidkii nebigu uu lahaa xataa maa tajcalu fii fii imra'atika labada fii fiida dambe ismi weeyaan fiida dambe ismigaa ay tahayna waa bimacnaa fem oo waa af fiida ka horraysaana deliil u ah fii fii imra'atika mararka qaar fiidu waxay noqotaa fiidu waxay noqoni mararka qaar ficil iyo faacil wada socda oo inanta marka la amrayo ayaa la yidhaahdaa fii alcahda inanay ballanta fuli ama oofi ballanta fii fa'da oo qura ayaa xar ayaa ficil ah fa'daasaa ficil ah ya-dan ka dambaysaana waa faacil oo yaau mu'anahati lmukhaadabaa la yidhaah haddaba fii waa jumlo ficil iyo faacil ka kooban marna fiidu xaraf bay tahay oo dhex bay faa'iideysaa waa teenan waana mushtarag kolkaa fiidu waxaad odhanaysaa naxnu fi lmasjid innagu masaajidkaynu ku dhex jirnaa ama annagu masaajidkaan ku dhex jirnaa fiihina waa la odhan karaa walaamu laam weeye oo marna lahu baa la odhanayaa marna lilaahi baa la odhanayaa laamku waa mushtarak mar damiir buu jeri marna daahir ayuu jeri walbaa'u ba'dii weeye oo ba'duna mar damiir bay jeriyo bihi baa la odhan marna daahir bay jeriyo bimuxamedin baad odhan lilqasami dhaar bay ba'du u ahaatay oo dhaar bay faa'iideyn oo waa lagu dhaartaa sida bilaahi wallaahi bilaahi oo kale bilaahi waa dhaar wagayrihi kayrkiina way faa'iideyn markaad leedahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddaad birabbi alcaalamiin aad tidha acuudu birabbi alcaalamiin acuudu birabbi alcaalamiin ba'daasi rabbi iyada ayaa jeraysaa qasamna ma aha oo macaani kale ayay leedahay intaasi waa inta mushtaraga ah ee damiirka iyo daahirkaba wada jeraysa waa toddoba ow mukhtasun ama waxaa lagu khaas yeelayaa bidaahiri daahir oo qura ayaa lagu khaas yeeli daahirka oo qura ayaa mararka qaar lagu khaas yeeli wahuwa kaasi rubo weeyaan ereyga ruba ah wa mud weeye ereyga mud ah wa mundu weeye ereyga mundu ah walkaaf weeyaan kaafkii iyo wa xataa weeye wa waawulqasami wowga dhaarta weeye iyo wa taa'uhu ta'diisii halkanina waa toddoba kale oo ismiga daahirka uun jara laakiin ka mamnuuca inay damiir galaan ruba ayaa ugu horraysa mar yaraabay rubadu macnaheegu tahay marna badana ayay tahay ruba akhin lam telidhu ummuka bay carabtu yidhaahdeen badanaa walaal hooyadaa ayna dhalin waa rubba akhin akhin waa ismi majruur ah ereyga jerayaa waa rubba ismi daahira unbay jeraysaa carabiga damiirka looma ogolo oo rubbii odhan maysid rubbukana odhan maysid damiirulkhaa'ibkana gabay baa lagu arkay oo waa shaad rubahu fatan oo kale ama rubahu fitya oo kale waxaa lagu arkay gabay unbaa lagu hayaa waa shaad kolkaa isagana wax la ogol yahay maaha yaraa iyo badanaa bay rubadu noqotaa waxaanad ku kala garan kartaa qariinu qaraa'inta iyo siyaaqulkalaam ayaynu u deliishan karnaa wamud iyo wamundu ereyga mud-a iyo ereyga mundu mar fii bay la macno yihiin oo dhex bay faa'iideeyaan marna minta ibtidaa'iyada ah ayay la macno yihiin oo laga soo bilaabo ayay noqdaan waxay ku xidhan tahay mud iyo mundu damiirka ma galaan ismiga daahirka ana zebanka ay ka galan zeban qura hadduu zebanku zeban tegan yahay bimacnaa min bay noqon oo waa laga bilaabo haddaad tidhaahdo maa laqiitu muxammedan mud yowmi aljumca almaadiya maxamed lamaan kulmin jumcadii hore laga bilaabo bay noqonaysaa oo waa bimacnaa min haddii zebanku xaadir yahay bimacnaa fii bay noqon oo waxaad odhanaysaa maa laqiitu muxammedan mud yowmina ey fii yowmina maalinteennin dhexdeeda lamaanan kulmin baad odhan zaman mustaqbala mud iyo mundu looma ogolaa oo labadaas zamankooga mustaqbal ma noqdo waana zamanka oo qura ayay jaraane odhan maysid maa laqiitu eh, muxamedan ama eh, mud rajulin iyo ma odhana rajul iyo waxyaabo noocaasa kuma deri kartid wixii zamaan ah unbaa mud iyo mundu carab laga hayaa iyagoo ku daraya oo ku jiraya walkaafu kaafkii weeye kaafkuna ismi daahira ayuu galaa isagu ama zeban ha ahaado ismiga daahirkiihi ama zeban kayrkii ha ahaado waxallo wuxuu dooni ha noqdee kaafka damiir un baan loo ogolayn laakiin ismi daahira sidiisa waa loo wada ogol yahay mud iyo mundu zamaan bay ismiga daahirkaa ah kaga sii khaas ahayd laakiin kaafku waa mutlaq waxaad odhanaysaa ana kalbedri ereyga bedri ihi waa ismi daahira waana majruur ka jerayaana waa kaafkan ka horreeya tashbiih buu faa'iideeyey wa xataa oo kale weeye xataaduna ismiga daahirkaa ayay jirtaa damiirka waa ka mamnuuc xataa maطlaci اlfejri buu ilaahay yidhi ilaa fajarku intuu ka dilaacayey wa waawulqasami wowga waawulqasamka a ah weeye isagana damiirka looma ogola ismiga mubhamka ana looma ogola keliya waawulqasamka waxaa loo ogol yahay ismi daahira oo dhan waladii baad odhan kii baan ku dhaartay ama wallaahi baad odhan ilaahay baan ku dhaartay wa taa'uhu taa'ulqasamkii weeye ta'da dhaarta faa'iidaysa ee taa'ulqasamka ah iyadana waa ta' lagu dhaarto tallaahi la'akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin oo kale tallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la'akiidanna asnaamakum halkaa waxaynu kaga baxnay afar iyo toban erey oo xuruufuljarka ah oo ismiga jare ayaynu kaga baxnay waa toddoba mudlaq ah iyo toddoba daahirka lagu khasisay sheekhu toddoba kale ayuu ka aamusay baynu leenahay toddobada kaleu ka aamusay koob iyo labaatan bay xuruuftu isku noqoni xuruufuljarkuye kolley kitaabkanka ka dambeeya ee alfiyada ah insha allah ayaynu ugu tegi doonaa ama khulaasada lama nqadaa markuu gebagabooday alkalaamu ka hadalkii markuu gebagabooday calaa dikri lmarfuucaad la rafciyayaasha aan ka hadlayey walmansuubaad la nasbiyayaasha aan ka hadlayey sharactu waxaan gudagalay fii dikri lmajruuraati la jerayaasha inaan ka hadlo wa qasamtu waxaan u qaybiyey almajruuraati kuwa la jerayo ilaa qismayni laba qaybood majruurin mid lagu jerayo bilxarfi xaraf iyo wa majruurin mid lagu jerayo bilidaafati idaafo halkaa bilidaafati uu yidhi qowlka qawigii waa bilmudaaf wa bada'tu waxaan ka bilaabay bilmajruuri ka lagu jerayo bilxarfi xarafka li'annahu isaga ayaa alaslu asala waalxuruufu xuruufta aljaaratu wax jeraysaa cishruuna xarfan waa labaatan xaraf halkaa uu labaatanka yidhi xabad buu sheekhu ka tegey oo sawaabku wuxuu ahaa koob iyo labaatan buu sawaabku ahaa ilain afar iyo tobanna wuu sheegay toddobana wuu ka aamusay walxuruufu xuruufta aljaaratu wax jartaa cishruuna xarfan waa labaatan xaraf asqatu minhaa waxaan tuuray oon xadfay sabcatan toddoba ayaan xadfay wahiya toddobadaasi khalaa weeyi wa caddaa weeyi wa xaashaa weeyi saddexdaa wuxuu u xadfay baabka istinaahaynu ku soo marnay kol haddii baabka istinaa iyagoo adawaatul istina aan soo dhigannay dee waxba la celin maayo walacallo weeyi wa mataa weeyi ree cuqayl iyo ree hudayl ayaa lacalla iyo mataana kala isticmaala waa luqo khaas ah wa key weeye ereyga key ihina saddex erey ama laba erey bayba jirtaaba wa lowlaa weeye lowlaana siba weyhi baa ka warramay waaba toddobadaa erey oo ama luqo khaasa ah ama wax maxaanku idhaahdaa lasoo maray ah wuu iskaga aamusay toddobadaa wa innamaa asqatu waan xadfay minhaa xurufuljarka waan ka xadfay ahalaaata aluwal toddobada hore liannii anigu dakartuhaa waan sheegay wa innamaa asqadtu waan xadfay minhaa xuruufuljarka ayaan ka xadfay ahalaaثata saddexda alwal ee hore liannii anigu dakartuhaa saddexdaba waan sheegay fi listihnaa'i istihnaha hore ayaan ku soo sheegay faاstagnaytu waxaan ka kaaftoomay bidaalika sheegiddaa istihnaha waxaan kaga kaaftoomay can icaadatihaa soo celinteedii baan ka kaaftoomay wa innamaa asqadtu waxaa kaloon xadfay alarbacata afartii albaaqiyata baaqiga ahayd lishuduudihaa baan u xadfay shaadnimo darteed wadaalika kaasina lianna lacallo kelmadda lacalla ah laa yajuru biha kuma jero ilaa cuqaylun ree cuqayl mooye nimanka ree cuqayl oo qura ayaa lacallo isticmaala qaala shaaciruhum gabayaagoogii wuxuu yidhi waa gabayaagii ree cuqayl isagoo reer kale caayaya ayuu yidhi lacala allahi fadalakum calayna bishayin ana ummakum shariimun lacala allaahi ilaahay wuxuu mudan yahay buu yidhi fadalakum dheeraad inuu idin siiyey calayna annaga dushayada dheeraad buu naga kiin siiyey bishayin shay baad nala dheer tihiin waxaana weeye anna ummakum hooyadiinbaa faruurun isku dar shariimun isku dar leh oo isku faruurdantay buu yidhi shariim ah ninkani waa nin reer cuqayl ah reer reerkooga ay sayaan buu caayayaa wuxuu go'aansaday horta caydu goormay ugu xun tahay waa su-aal la isweydiiyo caydu marka ay ugu xun tahay waa goorma qof kastaa cay maqlaa si fududna waa u ilaawaa caydu waxay ugu xun tahay markaad faraxsan tahay adoo faraxsan cayda lagu caayo ha ka yaabin weligaa inaad ilowdo bal tusaale yar baan soo qaadanayaaye innagu maalan xafladaheenna farxadda aynu mid ka mida soo qaadanno nin aroos hadduu mikrofoonkiisa kugu soo dhaweeyo oo dacaayad ka waran waaweyn aad gu dhiibto kuma ilaawayo qofkaasi waayo waxa weeye si xun buu kaaga naxayaa xataa waxaa jirta cayadu waxay ugu liidataa baa la yidhaahdaa marka dhagahaagu ballaqan yihiin qalbigaaguna furan yahay waa xilliga aad faraxsan tahay weligaa ilaawi maysid cay ka xunna waad ilaawi tii fududaydna waad xasuusnaani uun maxaa sababay waxaa la ogyahay xataa jidhkeennan caadiga ah marka jidhkaagu furan yahay waxa yaree kugu dhacaa inuu ka xun yahay waxa weyne adoo soo jeeda kugu dhacaa maalan haddii hadda maxaanku dhaha wax adag lagugu dhufto adoo arkaya jidhkaad isgeliniyoo wax weyn noqon maysid laakiin adoo sii jeeda haddii lagu taabto waxaa laga yaabaa boodidaad booddo in adan ka soo hadhinba way dhacdaa waayo waxna waa waxaad iska dhaadaysid ood iska ka fikiraysid waxna maaha waxaad meesha soo dhigatay reerkan si xun baanu caayayaa buu yidhi waxaanan caydaa u gelinayaa waxaan iska dhigayaa inaan ammaanayo markay dhegaha laalaadiyaan qalbigana ay furaan uman xabad caya ugu tuuri buu yidhi halkaa weligood baa ugu jirta qalbiga kolkaa wuxuu yidhi lacalallaahi ilaahay wuxuu mudan yihuu xaqiiqo ku yahay fadalakum inuu idin fadilay fadligii bay moodeen maxay u qaateen qiimayn inuu ilaahay qiimo dheeraada idin siiyey inuu leeyahay fadliguna waa dheeraad ama wanaag ha ahaado ama cay ha ahaado ilaahay ayaa dheeraad idin siiyey buu yidhi calayna annaga dushayada alfadlu maa shahida bihi eh, maxaa la odhan jiray laka alacdaa fadli haddaad doonayso waa cadowgu wuxuu kuu qiro markaasay reerkii farxeenoo war cadowgiinnii baaba idin ammaanaya dhegaysta bay is yidhaahdeen wuxuu idhi bishayin baad nala dheertiin shay nakira ah oon la garanayn wuxuu yahay tolo waa maxay shaygaasi anna ummakumu hooyadiin ayaa shariimun isku darle buu yidhi xilligii ay umulaysay foosha ahayd ayay xagga hore iyo xagga dambe isku dilaaceen xagga hore iyo xagga dambe markay isku dilaacaan ayaa shariim loo yaqaanaa intaasaad nala dheertihiine horta ogaada buu yidhi haddaba lacaladii oo xaraf jaara wey shaahidka gabaygeennan anu soo qaadanay lacalla waa xarfuljar allaahina waa ismi majruura markaa lacalallaahi ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay fadalakum inuu idin fadilay calaynaa annaga dusha dushayadana uu naga kiin fadilay bishayin shay uu idinku fadilay anna ummakum hooyadiin baa shariimun shariim ah oo isku faruuran buu yidhi wamataa kelmadda mataa ana laa yajuru bihaa kuma jero ilaa hudaylu nimankii ree hudayl mooyaane qaala shaaciruhum gabayaagoogii wuxuu yidhi yasifu isagoo tilmaamaya asaxaaba daruurta isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi sharibnaa bimaayi ilbaaxri uma tarafacad mataalun jajin khudrin lahunna na'iijuun waa nin gabayaa ah waa qabiilkii reer hudayl ee carabta marka laysku geeyo loo arkay inuu yahay reerka gabayga ugu haysta gabayaagana gabayaagoogiibaa ugu haystay la odhan jiray la odhan jiray abidu'ayb alhudali beytka ninka gabayga tirinaya wuxuu ku ta'asuray ama uu waafaqay falaasifada nimanka falaasifada ayaa qaba roobka markay ka warramayaan daruuruhu intay badweynta tagaan ayay luqumo dhaadheer badda ku arooriyaan kadibna biyaha badday cabbaan kadibna kor bay u kacaan guux iyo qaylay sameeyaan markay kor sii kacayaan ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ayay biyihii markay kor daruuruhu sii kacayaan macaanaadaan kadibna dhulka ayay berriga yimaadiin daruuruhu oo kuwa xaggan badaha inooga soo kacaa markay berriga yimaadiin ayay berriga u da'aan kolkaa baddu yidhaahdiin ku dhow iyo ku dheerba dheef bay u leedahay ka dhowna kalluunkeeguu cunaa ka dheerina biyaheegu cabaabay yidhaahdeen oo roobka uga yimaada nimanka falaasifada qaar ka mida ayaa ku ta'asuray fikraddaa sidaana qaatay gabayaagana kolkaan waafaqay oo raacsan sharibna nuunkaa nuunu niswihii daruuru u noqonaya sharibna waxay ka cabbeen daruurihii baxri bedda biyaheegii ayay ka cabbeen uma tarafacad kor bay u kaceen markay biyihii cabbeen mataalujajin mawjado ayay kor uga kaceen mawjadaha oo khidrin wada khudrin wada cagaar ah lahunna kiiyuu u ahaaday na'iijun qaylo iyagoo qayliaya ayay kor u kaceen ay biyihii ilaahaysaa ku macaaneeyey maxalu shaahiidka aynu gabaygan u soo qaadannay waa mataa lujajin ereyga mataa waa xaraf jaar lujajinna waa ismi majruur ah waana luqaddii ree hudayl buu ku soo arooray oo gabayaagoogii ayaa gaba sidaasoo kale qaba wa key kelmadda key ana laa yujaru bihaa laguma jero ilaa maa alistifaamiya maada istifaamiyada ah mooye wax kale keyda maada istifaamiyada ah unbaa keyda lagu jaraa wadaalika kaasi fii qowlihim waa qowlkooga oo kale fi su'aali su'aasha dhexdeeda ay yidhaahdeen can cilati shayi shayga ciladiisa iyagoo isweydiinaya keymah bay yidhahdeen keymah waa bimacnaa lima bimacnaa lima weeye limah wa lowlaa kelmadda lowlaa ah laa yujaru bihaa iyadana laguma jero ila damiiru damiirka mooye wax kale fii qowlihim qowlkooga dhexdiisa lowlaaya haddaanan anigu jiri lahayn ow lowlaaka adigu haddaadan jiri lahayn ama ow lowlaahu lowlaahu isagu hadduuna jiri lahayn wa huwa naadirun waa naadir oo naadirkuna xugun ma leh qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyey wuxuu idhi shaacirku markuu gabayga tirinayey awmat bicaynayhaa min alhawdaji lowlaaka fii da lcaami lam axjuji owmad waay ishaarays waxay ishaartay bicaynayhaa labadeeda indhood ayay min alhawdaji hawdajkii awrka saarnaa ayay labada indhood iga soo iljebisay buu yidhi waa nin xajiyey sababtuu u xajiyeyna waxa weeye gabadhu jeclaaba iyaduna xajka timid kolka halkaa xajka inay isku helaan ama iska raacaan ayay ku heshiiyeen kolkaa wuxuu leeyahay owmad way ii iljebisay bicaynayhaa labadeeda indhood bay iigu iljebisay min alhawdaji hawdajkay igala hadashay hawdajku wuxuu ahaa bahal yar oo awrka lagu laga dul taago oo hablaha dhaska iyo cadceedda lagaga ilaaliyo waxayna igu tidhi inantii lowlaaka haddaadan adigu jiri lahayn sanadkan xajka haddaadan iman lahayn fiidal caami sanadkan lam axjuj maba soo xajiyeen sanadkan haddaadan adigu xajka iman lahayn anigu maba soo xajiyeen saas ayay tidhi waxaynu haddaba halkaa ku aragnaa lowlaaka oo kaafkaa lowlaada ka dambeeya waa ismi majruu fii maxalli jarin ah lowlaadan ka horraysa ayaana jirtay wa ankarahuba inkirayba almubaridu sheekha mubarid la yidhaahdaa isticmaalahu isticmaalkii lowlaada xaraf jaar loo isticmaalayey wa haada haadalbeytu beytkan iyo wa naxwuhu kuwa la midka ah xujatun waxay xujo u yihiin lisibaweyhi shaykha sibaweyhi ee ku daray xuruufuljarka calayhi mubarid buuna u deliishanayaa walakharu waxa fara badan fi lcarabiyati carabiyadda lowlaa ana in anada mubtade laga dhigo oo lowlaada ka dambeeya aan ismi majruura laga dhigine in mubtade laga dhigo ayaa fara badan lowlaa ana wa lowlaa anta wa lowlaa huwa qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi lowlaa antum idinku haddaydaan jiri lahayn lakunnaa waxaaban ahaan lahayn mu'miniin baan ahaan lahayn lowlaada ereyga daba dhacaa mubtade ayuu noqdaa sida faraha badan sida lowlaa antum kolka khabarkiisana waajib baa loo xadfaa sidaynu soo marnay afartii mas'alo ee khabarka waajibka loo xadfayey bay ku jiraan wa tanqasimu waxay u qaybsami alxuruufu xuruuftu waxay u qaybsami xuruuftii almadkuuratu la sheegay ilaa maa wadica mid loo dejiyey calaa xarfin waaxidin xaraf qura xuruuftii lasoo sheegay waxay u qaybsami ilaa maa wadica calaa xarfin waaxidin qayb waa ah hal xaraf oo qura sida ba'da xarafka jaar iyo laamka iyo wa huwa khamsatun waa shan shan erey oo xuruufuljarka ah ayaa hal hal xarafa albaau waa ba'da walaamu iyo laamka walkaafu iyo kaafka walwaawu iyo wowda wataa'u iyo ta'da waa asalkii xarafka ayuu ku yimid wamaa wadica midna waa loo dejiyey calaa xarfayni laba xaraf ayaa loo dejiyey wa huwa arbacatun kaasina waa afar min weeyi wa can weeyi wa fii weeyi wa mud weeyi afartaa afartaa saddex ka midihi waa khilaafi in wadcigii xarafka ay ku yimid waa min iyo can iyo mud saddexdaasi waa khilaafi fiina waa mutafaq oo wadcigaa xarafka iskale fiidu ay ku timid labada xaraf ee kahaanigu xarfulmadka yahay wamaa wadica midna waa la dejiyey calaa halaaثati axrufin saddex xaraf ayaa loo dejiyey kani waa mukhaalif bitifaaqin wadcigii xarafka wuu khilaafay oo uu garab maray kani ka saddexda xaraf noqday wa huwa alaaatu waana saddex ilaa weeyi wa calaa weeyi wa mundu weeyi iyo wamaa mid mudica la dejiyey calaa arbacatin afar xaraf loo dejiyey wa huwa xataa weeyi khaasatan oo qura xataana afar xaraf baa loo dejiyey wa tanqasimu aydan xuruuftii way qaybsami ilaa maabay u qaybsami mid yajuru jeraya adaahira ismi daahira duuna almudmari damiirse aan jaraynin wa huwa kaasi sabcatun waa toddoba alwaawu waa wowgii wa taa'u iyo ta'dii wa mud iyo kelmadda mud-a wa mundu iyo kelmadda mundu-a wa xataa iyo kelmadda xataa'a walkaafu iyo kelmadda kaaf'a wa ruba iyo kelmadda ruba'a wamaa yejuru iyo mid jaraya aldaahira daahir iyo walmudmara damiirba wa huwa albaaqi waana inta baaqiga ee soo hadhay inta baaqiga ah ee soo hadhay weeyi uma aladiika laa yajuru aan jaraynin ila daahira daahir mooye wax kale ka kaaan jaraynin yanqasimu wuxuu u qaybsami ilaa maa mid buu u qaybsami laa yajuru aan jarayin ila zamaana zaman mooye wax kale wa huwa kaasi mud weeyi iyo wa mundu taquulu waxaad odhan maa ra'aytuhu maanan arag mud yowmayni laba dharaarood ow mundu yowmi ljumca jumcihii laga bilaabo wamaa ka laa yajuru aan jaraynin iyo wamaa mid laa yajuru aan jaraynin ila nakiraati nakiro mooye wax kale wa huwa rubo weeyi taquulu waxaad odhan ruba rajuli nin badanaa saalixin oo sooban iyo wamaa mid laa yajuru aan jaraynin ilaa lafda aljalaala lafdiga allah a ah mooye wax kale waqad yajuru wuu jari karaa lafda arabbi lafdiga rabbi ah mudaafan isagoo loo idaafeeyey ila alkacbati kacba waqad yejuru wuuna jeri karaa lafda araxmaani lafdiga arraxmaan ah wehiyo ta waa ta'dii ta'du allah unbay jirtaa sida badan tallaahi baa la yidhaah laakiin rabbiyoo kacbo loo idaafeeyeyna waa la arkay oo ta rabbi lkacba laleeyahay ta rabbi lkacba ta rabbi lkacba ta rabbilkacba waxaa weeye kacbada rabbigeegan ku dhaartaye kelmaddaa waxaynu ognahay wadaad iyo waran laba waa la khaldaayo iska ilaaliya dad badan baa akhriya bal hadda eega wa rabulkacba bay yidhaahdeen dadku ma u fiirsateen wa rabulkacba waa khaladee wowgani waa waawulqasame mu waawulqasamkuse xurufuljarka kuma jiro maxaad odhanaysaa markaa wa rabulkacba ha odhane maxay dheh wa rabbi lkacba ta rabbi lkacba ta rabbi ama ta rabbi waa rabbi baan ku dhaartaye ta rabbi rabbi baan ku dhaartaye weeye ta rabbilkacbati raxmaan oo rabbi oo raxmaan loo idaafeeyeyna waa la arkay oo tan ama raxmaan quraaba la arkay tan raxmaan ma aha raxmaan qura tan raxmaanina waa la arkay oo way jirtaa saddexdaa meelood bay ta'du jirtaa waxa weeye rabbi horta allah sida faraha badan bay jirtaa oo tallaahi weeyi rabbiyoo raxmaan loo idaaf rabbiyoo kacbo loo idaafeeyeyna way jirtaa ta rabbi lkacba lafdiga raxmaana kelidiina way jirtaa oo tan raxmaani la yidhaah saddexdaa meelood bay ta'du jirtaa laakiin allahdaa ugu badan waqad yajuru inuu jaraa la arkaa lafda araxmaan wehiyo taa'u waana ta'da qaala allaahu tacaala alle ayaa yidhi watallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la'kiidanna waan shirqooli doonaa asnaamakum sanamyadiinna shirqoollaan u samayn doonaa waa nebiyullaahi ibraahiim siduu ilaahay inooga xikaayoonayo watallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la'kiidanna waan shirqooli doonaa asnaamakum sanamyadiinna uuna ku guulaystay tallaahi ta'du waa xaraf jaar allahna waa ismi majruura tallaahi ilaahay baan ku dhaarannaye laqad aaharaka allaahu ilaahay baa ku doortay calayna annaga naga kaa fadilay tallaahi taadu waa xaraf jaar allaahina waa ismi majruura wa huwa kani kasiirun wuu fara badan yahay waa taadu inay allah jarto wa qaaluu waxay yidhaahdeen ta rabbi alkacbati kacbada rabbigeegaan ku dhaartaye la afcalanna kadaa kanaan samaynayaa wa huwa qaliilun wuu yar yahay wa qaaluu waxaa kale yidhaahdeen taraxmaani allaha raxmaanka ee naxariista badan baan ku dhaartaye la afcalanna waan samayni kadaa kan wa huwa isagu aqallo aad buu uga sii yahay kii hore wamaa yejuruka jaraya kulla daahirin daahir oo dhan mid jeraya ayuu u qaybsamay wa huwa albaaqi waa inta soo hadhay daahir oo dhan ba inta soo hadhayna jirta halkaa waxaan kaga baxnay ismiga majruurka ah ama makfuudka ah xuruufuljer marka lagu khafdinayo halkanna waxaynu arki doonaa marka majruur laga dhigayo idaafo lagu jirayo alidaafa markaynu isticmaalayno almajruuru waa kii la jerayey bilidaafati idaafada lagu jerayey waxaynu soo nidhi waxaa lagu jerayaa yukfadu lismu imaa bixarfin ow biidaafati ismin halkaasay ku cadfan tahay ow biidaafati ismin ismi idaafayntii aya in lagu jero ismiga oo calaa macno laami laa macnihiisa wata waa ka la yidhaha idaafadu waa macnolaam ka khulaami zaydin oo kaleba weeye hadda zaydkaas weeye maxalu shaahidku khulaamka ma aha zaydku waa majruur waxaana lagu jaray zaydka khulaamkan ka horreeye loo idaafeeyey idaafadaasi waa macnolaam waa ka khulaamin lizaydin oo kale weeye ka khulaami zaydin oo kale weeye ow min idaafadu inay macnaamin sidato idaafo macnaamin ana waynu mari jirnay oo waxa weeye markuu ka hore jusi yahay mudaafun ilayhiga dambena kulli yahay ka khaatami xadiidin oo kaleba wey fargashi bira khaatamku waa juz oo waa fargashi yar xadiidkuna waa kulli oo waa bir oo dhan haddaba laam ha u qadarina min u qadar oo waxaa tidhaha khaatamin min xadiid waa fargashi bir laga sameeyey ilay fargashigu birta ayuu ka yimaadaaye ow fi inuu yahay fi macnaheega mararka qaarna idaafadu macnaa fi bay noqoni ka makri layli oo kaleba weeyi waa markuu mudaafku dhex dhacayo mudaafun ilayhiga sida makriga oo shirqoolki ihi uu alleyl oo habeen a ah dhexdiisa u dhacayo ka makri layli wa tusamaa waxaa lagu magacaabayaa idaafada macnawiyatan macnawiyo ayaa lagu magacaabi waa markay takhsiis iyo tacriif labadaa mid ahaan faa'iideynayso maxaa talow macnawiyo loogu magacaabay li'annahaa idaafadu litacriifi macrifayn bay u sugnaatay aw takhsiisi ama khasisid bay u sugnaatay idaafada macnawiyadu idaafada lafdiyada ah ka soo hor jeedaa ow biidaafati اlwasfi wasfi in loo idaafeeyo ayaa lagu jeri ilaa macmuulihi macmuulkiisii mafcuulkaoo kale ahaa baa mudaaf laga dhigi mafcuulun bihigiisiina mudaafun ilayhi baa looga dhigi idaafadaa lafdiyaa loo yaqaanaa idaafada lafdiyadu tacriifna ma keento takhsiisna ma keento mudaafun ilayhiga oo macrifo ah ayuu mudaafku nakiro iska ahaan sida aayadda qur'aanka ah hadyan baaliqa alkacba ereyga baaliqa waa sifo waxayna la sifaynayaa hadyi hadyigu waa nakiro baaliqaduna waa sifadii kacbana waa loo idaafiyey alwadata waxaad ardayga naxwaha wax uga baxsan yihin wuxuu ku odhan karaa war baaliqadu sawta macrifoah ee alkacba loo idaafeeyey sideebay sifiya nacti ugu noqon kartaa hadyiga hore waxaad odhanaysaa baaliqa waa wasfi waxaana loo idaafeeyey macmuulkiisii idaafadu hadday wasfiyad wasfi la idaafeeyeyba tahay lafdiyaa la yidhaahyo tacriif iyo taksiis ma keento macnawiyadunbaa tacriif iyo taksiis keenta o biidaafati lwasfi wasfiga idaafayntiisa ayaa lagu jerayaa ilaa macmuulihi macmuulkiisa loo idaafeeyo ka baaliqilkacbati oo kaleba wey kacbada kii gaadhayey wa macmuuri daari oo kaleba wey daartiisa kii la camiray wa xasanilweji oo kaleba wey wejigiisu kii uu dhalaalayey wa tusamaa waxaa idaafadan lagu magacaabi lafdiyatan lafdiyo liannahaa iyadu limujaradi takfiif fudaydin keliya uunbay u sugan tahay e wax fudaydintaa dheer oo ay u sugan tahay ayaan jirin lamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmajruuri la jaraha inaan sheego bilxarfi xarafka lagu jerayo sharactu waxaan gudagalay fii dikri lmajruuri la jaraha inaan sheego bilidaafati idaafo lagu jerayo wa qasamtuhu waxaan u qaybiyey ilaa qismayni laba qaybood axadihimaa midkoon allaa axaduhumaa midkoon allaa yakuuna waa inuuna ahayn almudaafu mudaafku sifatan sifa yuuna noqon walmudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna macmuulan macmuul yuuna u noqon lahaa sifadaa wayakhruju waxa baxaya min daalika kaa waxaa ka baxaya halaaثu suwarin saddex suuro ayaa baxay ixdaahaa midkood an yantafiya waa inay anfoomaan alamraani labada amar waxaynu nidhi mudaafku waa inuu sifo yahay mudaafun ilayhiguna macmuul u noqdo labada amarba wayn la wada waayo mudaafkuna sifa ma aha mudaafun ilayhiguna macmuulu ma aha alaa yakuuna almudaafu mudaafku yuuna noqon sifatan sifo walmudaafu ilayhina yuuna noqon macmuulan mid lagu camal falayo lahaa sifadaa loogu camal falayo wayakhruju waxa baxaya min daalika kaa ka baxaya halaadu suwarin saddex suuro ixdaahaa suuradaha midkood an yantafiya waa inay anfoomaan alamraani labadii amar macan si wada jira ka khulaami zaydin weeye hadda mudaafku waa khulaame sifa ma aha mudaafunuleyhigu waa zayda macmuul uma aha khulaamka oo sawka mudaafunuleyhigu mudaafka macmuul u ah waxaa loo jeedaa qabla alidaafa macmuul uma ahayn oo mafcuulun bihi uma ahayn mamulka macmuulka la diidaya waa qabla alidaafa weeye ka khulaami zaydin labadiiba way anfoomeen haddaba khulaami zaydin khulaamka idaafada la idaafeeyey ee zaydka loo idaafeeyey idaafada maxaynu ku tilmaamaynaa lafdiya mise macnawiya macnawiyaynu ku tilmaami wa haaniyatu suuradda labaad ee macnawiyadu ay yeelan an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay sifatan sifo waa inuu yahay mudaafkii waa sifo walaa yakuunu almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna noqon maayo macmuulan macmuul u noqon maayo litilka taa a sifati ee sifada ah mudaafun ilayhiguna macmuul buuna u ahayn sifadaa sida kaatibulqaadi oo kale kaatibulqaadi markaan idhaa qaadiga kii wax u qorayey markaan idhaa ereyga kaatibihi waxa weeye mudaaf ereyga alqaadiina waa mudaafun ilayhi haddaba mudaafka hore wasfi wuu yahay oo kaatibka waa ismi faacil laakiin qaadiga dambe ayaana macmuul u ahayn macmuul uma aha oo kaatibulqaadi haddii macmuul looga dhigo macnaha khaldamaya wuxuu noqonayaa kaatibulqaadi qaadiga kii qorayey ma lafdiga qaadiyo buu qoraa mise qaadigu wax u qoraa qaadigu wax u qoraa dee mafcuul maaha markaa qaadiga waxbaa loo qorayaaba waad aragtaa wa kaasibu ciyaalihi iyo caruurtiisa kii u shaqaynayey oo kaleba weeyi ereygan kaasibihi waa mudaafkii laakiin sifo wuu yaho waa ismi faacil ereyga ciyaalee ka dambeeya ayaan macmuul u ahayn kaasibu ciyaali haddaan macmuul ka dhigo wuxuu noqon caruurtiisa kii shaqaynayey caruurta laftoodu shaqeeyaa loomana jeedo macnahaaye caruurta ma shaqeeya dee wuu soo shaqeeyaa carruurta kii u shaqaynayay baa loo jeedaa wa haalihatu mas'alada saddexaad an yakuuna almudaafu mudaaf an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu waa inuu yahay macmuulan mid lagu camal falayo lilmudaafi mudaafka xaggiisa loogu camal falayo walayse almudaafu mudaafkuna waa inuuna ahayn sifatan sifo waa inuuna u ahayn sida darbul oo kale tuugga garaaciddiisa ereygan lis ihi waa ka la garaacayo waa mafcuulin bi oo mudaafka macmuul buu u yahay laakiin mudaafkii baan wasfi ahayn oo masder noqday ereyga darbi darbiihi masder buu inoo noqday wa haadihi alanwaacu noocyadan kulluhaa gebi ahaantood tusamaa waxaa lagu magacaabay alidaafatu idaafada fiihaa iyaga dhexdooda ah idaafatan idaafo macnawiyatan macnawiye ah wadaalika kaasina liannahaa iyadu tufiidu waxay faa'iideyn amran amar bay faa'iideyn amarka oo macnawiyan macnawiya wa huwa tacriifu waa tacriifka in kaana almudaafu in kaana almudaafu ilayhi hadduu yahay mudaafun ilayhigu macrifatan macrifo hadduu yahay naxwu ghulaami zaydin waa ghulaami zaydin oo kaleba wa takhsiisu takhsiis ayay faa'iideyn wa huwa takhsiisu takhsiis weeyi in kaana almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu hadduu yahay nakiratan nakiro ka ghulaami imra'atin gabadh wiilkeegii oo kaleba weeyi ereyga hulaam ihi nakiranimadiisu way badnayd oo hulaam waxaa dhici karta hulaam nin leeyahay iyo hulaam gabadi leedahay iyo hulaam cidiba ayna lahayn haddii hulaaman idaafeeyo haddii hulaam keligii aan qoro ku nin leeyahay baa dhici kara ku gabadi leedahay baa dhici karta ku ayna cidnaba lahaynna waa dhici kara haddaan hulaamu imra'atin idhaa maxaa baxay takhsiis buu usoo dhowaaday kii uu ninku lahaa wuu baxay kii ayna cidnaba lahaynna way baxday hulaamu imra'atin mid ay gabadi leedahay unbaa kuu soo hadhay ثم ina haadihi lidaafata idaafadani على alaaثati aqsaamin saddex qaybood bay ku dul sugan tahay axaduhaa midkood an takuuna waa inay tahay calaa macnaa fi fi macnaheed waa inay qaadato fii markay macnaha idaafadu ay noqonayso wadaalika kaasi idaa kaana almudaafu ilayhi waa markuu mudaafun ilayhigu yahay darfan darf lilmudaafi mudaafka uu yahay naxw bal makru leyli oo kaleba weeye makrigaasi hadda waxa uu dhex an takuuna waa inay tahay calaa macnaaf min min macnaheegii wadaalika kaasina idaa kaana almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu waa markuu yahay kulan kulli weeyi lilmudaafi mudaafka ayuuna u yahay wayasixu waxaa asaxaya alikhbaaru bihi in khabar laga dhigo canhu isaga xaggiisa khabar looga dhigo ka khaatami xadiidin oo kaleba weeyi fargashi bir'a khaatami xadiidin iyo wa baabi saajin oo kaleba weeyi albaaba xarasaafa waayo waxaynu leenahay in khabar layskaga dhigo ayaa ansixi karta haada alkhaatamu xadiidun ama alkhaatamu xadiidun albaabu saajun bikhilaafi naxwi yadu zaydin yadu zaydin haddaan idhaha zayd gacantiisa mubtadiya khabar iskuma noqon karaan oo yadun inta alyadu zaydun haddaad tidha gacantu waa zayd ee waa khalad fa innahu laa yasixu ma ansaxayo an yukhbara in khabar laga dhigo can ilyadi yadda looga dhigo biannahaa iyadu zaydun inay tahay athaalisa mas'alada saddexaad an takuuna waa inay tahay idaafadu calaa macno laami laa macnihii mid sidata wadaalika kaasi fii maa baqiya waa ka soo hadhay oo kale naxwu ghulaamu zaydin oo kaleba weeyi waa idaafadu waa bimacna laam wayadu zaydin oo kaleba weeyi alqismu thaani qeybta labaad waa idaafadii lafdiyada ahayd an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay sifatan sifo walmudaafu ilayhina macmuulan macmuul waa inuu u yahay litilka sifati sifadaa walihaada walihaada kan waxaa u sugnaaday aydan sidoo kale alaau suwarin saddex suuro idaafatu ismi faacilin ismi faacil la idaafaynayo ka haadaakani daaribu zaydin zayd buu garaacayaa aalaan hadda owqadan ama berri wa idaafatu ismi lmafcuuli ismi mafcuul oo la idaafaynayo ka haadaakani macmuulu daari daartiisaa la camirayaa aalaan hadda owqadan ama berri wa idaafatu sifati sifo la idaafaynayo sifada almushabahati mushabahadee lagu shabahayo bismi lfaacili ismi faacil ka haadaakani rajulun waa nin ninka oo xasanul weji wejigiisu uu qurux badan yahay xasankaasaa la idaafeeyo wajiga loo idaafeeyey wa tusamaa waxaa lagu magacaabayaa idaafatan idaafo lafdiyatan lafdiye ah liannahaa iyadu tufiidu waxay faa'iideyn amran amar bay faa'iideyn amarka oo lafdiyan lafdi ah wahwa takhfiifu waana takhfiif alaa taraa war miyaadan arkayn anna anna qowlaka qowlkaaga daaribu zaydina tidhi akhafu inuu ka fudud yahay min qowlika qowlkaaga daaribun zaydan aad leedahay labaduba way bannaan yihiin wakadaa kan waxaa lamida ah albaaqi inta soo hadhay walaa tufiidu idaafadani ma faa'iideyso tacriifan macrifanimo ma faa'iideyso walaa takhsiisan takhsiis oo nakirada in lasoo khasiso ana ma faa'iideyso walihaadaa sidaa darteed saxa waxaa ansaxay wasfu hadyan in hadyi oo nakiro ah lagu sifeeyo bibaaliq kelmadda baaliqa in lagu sifeeyo maca idaafatihi kiyo baaliqa loo idaafeeyey ilى اmacrifati macrifo fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa dhexdiisa hadyan baaliq اlkacba waayo baaliqani taksiis iyo tacriiftoona ma helayo oo kacbada dambe kama helayo wasaxa waxaa kaloo asaxay majiiu haaniya ereyga haaniye ah imaatinkiisa xaalan isagoo xaalan isagoo xaala ah uu yimaad maca idaafatihi isagoo loo idaafeeyey ila almacrifati macrifo fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa dhexdiisa haaniya cidfihi kiyo dhinaca laabaya waa xaalo cidfi macrifo waa loo idaafeeyey talow idaafa mudaafka maxaa laga ilaaliyaa waxaa jira waxyaabaha qaar mudaafka laga ilaaliyo oo mamnuucay tahay in mudaafka laga helaa walaa tujaamicu lama kulmayso alidaafatu idaafadu lama kulmayso tanwiinan tanwiin la kulmi mayso waxa mamnuuca eray mudaaf ah in la tanwiiniyo walaa nuunan nuunna la kulmi mayso nuunta oo taaliyan la xidhiidhsanaysa lilicraabi icraabka muطlaqankii iyoon la kala qaadaynin nuunta icraabka la xidhiidhsata waa nuunta musannaha iyo nuunta jamaca mudakaru saalim erey nuun wata lagama yaabo inaynu mudaaf ka dhigno oo waa mamnuuc walaa al ereyga al ana la xidhiidhsan mayso ilaa fii naxwi addaaribaa zaydin addaaribaa zaydin oo mudaafku inuu yahay ismi faacil oo musanna'a ah mooyaane iyo wadaaribu zaydin addaaribu zaydinna inuu noqdo mudaafku jamac mudakaru saalim oo wasfiya mooyaane iyo wa daaliburajuli inuu mudaafku wasfi yahay mudaafuleyhiguna uu alwato mooyaane iyo wa daaribu ra'siljaani kii garaacayey dhagarqabaha madaxiisa addaaribu waa mudaafu albaa loo ogolaaday ilayn mudaafuleyhigiisa oo ra'siya ayaa loo sii idaafeeyey mid alwato arrajuli ah iyo warajulu ninkii addaaribu hulaamihi wiilkiisa jeclaa addaaribu waa mudaafo albaa loo ogolaaday waxaa loo idaafeeyey ulaam ulaamkana damiir baa loo idaafeeyey damiirkaasaa u noqonaya mid alwata oo arajulka hore ah shan jeer baa mudaafka al loo ogol yahay baynu culimo odhan jirnay waa shantii jeerun mudaafka al looma ogolaado ilaa shan xaaladood mooyaane af carabiga shantaa wixii ka madax bannaan ee dheer shantaa wixii dheer waxaa tidhaha mudaafkan si asha loogu ogolaaday waa khalad xukun inuu yahay shanta jeer ee haddaba mudaafka asha loo ogolaanayo waa inuu mudaafku yahay muane eeg addaariba nuunkii waxaa loo jaray lilidaafa addaariba zaydin addaariba iyadoo mudaafa asha loo ogolaan ilain waa muane eh. haddana waa inuu yahay jamac mudakaru saalim wadaaribuu zaydin addaaribu waa mudaaf zaydinna waa mudaafun ilayhi nuunkii jamacana idaafada darteed baa loo jaray maxaa mudaafka asha loogu ogolaaday waa likownihi jamcan mudakaran saaliman waa laba ka saddexaad waa inuu mudaafun ilayhiguna alwato mudaafkuna alwato adaaribu rajuli adaaribu maxaa al loogu ogolaaday waa mudaafe dee mudaafun ileyhiga arrajuli asha wata ka afraad waa in mudaafka waxaa al loo ogolaan karaa marka mudaafun ilayhiga loo idaafeeyo mid asha wata adaaribu ra'siljaani oo kale weey waa kii afraad adaaribu ra'siljaani addaaribu waa mudaaf ra'sina waa mudaafun ilayhi mudaafka asha looma ogolayne maxaa loogu ogolaaday hadda addaaribuda dee mudaafun ilayhiga ra'siga ah ayaa loo sii idaafeeyey mid alwata oo aljaaniya haddana alrajulu adaaribu hulaamihi waa masalada shanaad ee u dambaysa addaaribu waa mudaaf al baa loo ogolaaday sababtuna waxa weeye mudaafun ilayhigiisa oo hulaam ah ayaa damiir loo sii idaafeeyey oo hulaamkaasi laba magac buu sitaa marka la eego daaribka hore waa mudaafun ilayhi marka la eego ha'dana waa mudaaf laba magac hulaamkaasi waana mudaaf waana mudaafun ilayhi hala yaabin adiguba haddaad aabbahaa raacdo inaanad dhashayna aad wadato aabbahaa marka la eego maxaa tahay ina inan baa tahay sow maaha inan baa tahay magacaagu waa maxay aabbaha haddii la eego dee waa inan ilan aabbahaa baad la socotahay inankaaga haddii la eegana maxaa tahay aabbaa tahay laba magac baad sidataa kolka waa laba ictibaarood oo kala duwan weeye walaa tujaamicu lama kulanto alidaafatu idaafadu lama kulanto tanwiinan tanwiin lama kulanto walaa nuunan nuunna lama kulanto nuunta oo taaliyatan la xidhiidhsanaysa lilicraabi icraabka la xidhiidhsanaysa mudlaqan gebi ahaan walaa al lama kulanto idaafadu hadday macnawiye tahay sidaasunbaa lagu dayni oo al lama kulanto idaafadu hadday lafdiye tahay shantaa xaaladood baa laga soo reebaya walaa al lama kulanto ilaa fii naxwi adaaribaa zaydin oo kale mooyaane iyo wadaaribuu zaydin oo kale mooyaane iyo wadaaribu rajuli oo kale mooyaane iyo wa daaribu wadaaribu ra'siljaani dhagarqabaha kii madaxa ka garaacayay oo kale mooyaane iyo warajulu ninkii adaaribu khulaamihi ee wiilkiisa ninka wiilkiisa garaacayay mooyaane iclam waxaad ogaataa sharaxa balan eegno anna alidaafata idaafadu laa tujmacu lalama kulmiyo maca tanwiini tanwiin idaafo iyo tanwiin meel iskuguma yimaadiin waa kow walaa maca nuuni nuunta maceegana lalama kulmiyo nuuntii ataaliyati la xidhiidhsanaysay lilicraabi icraabka la xidhiidhsanaysay walaa maca alalifi walaam alna lalama kulmiyo taquulu waxaad odhani jaaa jaa'anii waxaa i soo gaadhay hulaamun wiil yaa haadaa kanow hulaamun waa tanwiinin fa tunawinu waa tanwiinin waidaa adafta markaad idaafayso taquulu waxaad odhani jaa'anii waxaa i soo gaadhay hulaamu zaydin tanwiintii waad jari fa tanwiina tanwiinta waad xadfi wadaalika kaasina liannahu yadullu wuxuu kutusayaa tanwiinku calaa kamaali lismi ismigu inuu dhammaystirmay oo wax dambuu u baahan yahay ayna jirin walidaafatu idaafaduna tadullu waxay ku tusi calaa nuqsaanihi ismigu inuu naaqis yahay oo mudaafun ilayhi uu u baahan yahay way iska hor yimaadeen walaa yakuunu shayu shaygu ma noqdo kaamilan mid dhammaystiran naaqisan oo haddana naaqis ah wa taquulu waxaa kalood odhan jaa'anii waxaa ii yimid muslimaani laba muslim wa muslimuuna iyo rag muslimiina nuunkaa muslimaani iyo jamacaa muslimuuna nuunkooga alxadfi doonaa fa idaa adafta markaad idaafayso qulta waxaad odhani muslimaaka labadaadii muslim wa muslimuuka iyo muslimiintaadii fataxdifu nuuna nuunta waad xadfi qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi waalmuqiimi salaa salaadda kuwii oogayey almuqiimii waa jamc mudakaru saalim waana nuunkiisii waxa loo jaray muqiimiina buu ahaaye waxaa loo jaray idaafada hadda walmuqiimi salaa waxay tusaale u tahay mudaafkii asha qaadanayeen hadda soo maraynay walmuqiimi al buu sitaa waana mudaaf asalaatina waa mudaafun ilayhi shantii jeer waa midkee hadda ma adaaribu zaydin ba mise waa adaaribaa zaydin mise waa adaaribu rajuli mise waa maxay waa adaaribu rajuli mudaafun ilayhigu inuu alwataa muhiima adaaribu iyo alrajuli eeg walmuqiimi iyo asalaa waayo haddii kale eeg cafwan cafwan waxaan doonayaa waa adaaribu zaydin waa jamaca adaaribu zaydin wey sidaa darteed maadaamay adaaribu zaydin toy jamac tahay lama qiimaynayo mudaafulilayhiga asha wata masaladaasi labada labada darba waad ku tilmaami kartaa laakiin waxaa ka muhiimsan kol hadday jamac noqoto xagga jamaca in la qiimeeyo waa adaaribu zaydin baad odhan kan dambena waad ku tilmaami kartaa oo shuruuddiisii wuu buuxiyey laakiin jamaca baawarka iskale iyo awooda iskale inakum idinku ladaa'iqu lcadaab cadaabka ayaad dhadhamin doontiin buu ilaahay leeyahay ladaa'iquu waa jamac mudakarusaalim oo noonkii waa laga xadfay sababta looga xadfayna waa idaafaynta alcadaab loo idaafeeyey innaa annaga ayaa mursilu naaqa hasha diraynaa ereyga mursilu waa jamac mudakarusaalim noonkii baa laga xadfay idaafada darteed waalaslu wuxuu ahaa almuqiimiin iyo wadaa'iquun iyo wamursiluun waalcillatu cilladda haddaba fii xadfi nuuni nuunta xadafkeega ku sugani hiya alcilatu waa ciladii fii xadfi tanwiini tanwiinta xadafkeega ku sugnayd tanwiinta iyo nuuntu waa isku miduun waa likownihaa ahaanteeda tanwiintu ay tahay likownihaa nuuntu ahaanteeda ay tahay qaa'imatan mid taagan maqaamo tanwiini tanwiinta halkeegii weynamaa qayatu waxaan ku qayday annuuna nuunta waxaan ku qayday bikownihaa ahaanteeda ayaan ku qayday taaliyatan mid raacaysa ay tahay lilicraabi icraabka ixtiraazan waxaan iska dhowray min nuunay almufradi mufradka labadiisa noon wa jamcu tagsiir iyo jamcu tagsiirka labadiisa noon wadaalika kaasi ka nuunay xiinin xiinin oo mufrad iska anuunkiisii ah oo kaleba weeyi wa shayaadiina shayaadiina nuunkiidagoo kaleba weeyi midna nuunkiisa la xadfi maayo haddaba fa innahumaa iyaga labadaaba matluwaani waxaa la raacinayaa bilicraabi icraabka laa taaliyaani iyagu se icraabka ma raacayaan laa taaliyaani lahu icraabka taali uma aha oo lama raacinayo taquulu waxaad odhan haadaakani xiinun waa xilli yaa fataa wiilow wa haaulaa'i kuwani shayaadiinu waa shayaadiin yaa fataa inanow fatajidu waxaad heli icraabahumaa icraabkoogii bidamatin damo isagoo ah damada oo waaqicatin dhacday bacda nuuni nuunka dabadeed fa idaa adafta waa masale khilaafiya bacda nuunidaasi waa khilaafiya oo horta xarafka iyo xarakada ma xarafkaa horeeya mise xarakadaa horaysa mise way siman yihiin waa mas'ala khilaafiya wey xagga falsafadda marka la joogo sheekheenu bacda nuni buu iska qaatay inay xarakadu dambayso ayuu qaatay fa idaa adafta markaad idaafayso qulta waxaad odhani aatiika waan kuu iman xiina xiina duluuci shamsi xilliga ay cadceeddu soo baxayso wa haaulaa'i kuwani shayaadiinu linsi waa shayaadiintii insiga biihbaati nuuni nuunta ayaad sugi fiihimaa labadaba dhexdooda liannahumaa li'annahaa iyada matluwatun waa la raacaya bilicraabi icraabkaa la raacinaya laa taaliyatu ma raacayso lahu icraabka wa ama alalifu walaam asha fa innaka adigu taquulu waxaad odhan jaa'a waxaa yimid alghulaamu wiilkii fa idaa adafta markaad idaafayso qulta waxaad odhani jaa'a waxaa yimid hulaamu zaydin oo ashii baad u diidi wadaalika kaasina waxa weeyi lianna alalifa walaam ashu litacriifi tacriif bay u sugnaatay walidaafata idaafaduna litacriifi bay u sugnaatay laba shay oo isku shay qura qabanaya awoodaa dayacmaya aduu qof soo jeeda ma toosin kartaa shayga haddii haddaba uu idaafa ay gasho oo idaafadu ay macrifayso ashu maxay qabani iyaduna macrifay keenaysaye waa taxsiilulxaasil waa qof dhintay oo dil lagu leeyahay uuba dhintayo sideed u dili shay macrifo oo macrifee lagu leeyahay waa awoodaan lumayo dayacmaya wuxuu ku yihi walaama laam liana alalifa walaam ashu litacriifi tacriif bay u sugnaatay walidaafata idaafaduna litacriifi bay u sugnaatay falow qulta haddaad tidhaa algulaamu zaydin haddaad tidhaa jamacta waxaad kulmisay cala alismi ismiga aad ku kulmisay tacriifayni laba tacriif wadaalika kaasina laa yajuusu ma bannaana idaafada lafdiyada ah shan jeer laga soo reebay wa waxaa la soo reebayaa min mas'alati alalifi waalaam mas'alada alifka iyo laamka waxaa laga soo reebayaa an yakuuna almudaafu mudaafku inuu yahay sifatan sife inuu yahay waalmudaafu ilayhina macmuulan macmuul inuu u yahay litilka sifati sifadaa wa fi lmas'alati mas'alada waxaa ku sugan waaxidun mid oo min khamsati umuurin shan arrimood ka siban oo tudkaru la sheegayo fa xiina idin markaa yajuusu waxaa bannaan an yujmaca in la kulmiyo bayna alalifi waalaam asha iyo walidaafati idaafada ilayn idaafadu waxba ma macrifaynayso waa idaafa lafdiya axaduhaa midkood an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu sida adari naxwi adaariba zaydin oo kaleba weeye labadii zayd garaacayey ahaanii ka labaadna an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay jamca mudakerin jamc mudaker saaliman oo fayow naxwi adaaribu zaydin zayd kuwii garaacayey oo kaleba weeye athaaliثu ta saddexaadna an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafu ilayhigu waa inuu yahay bilalifi walaam al mid ku sugan sida adaaribu rajuli oo kaleba weeye alraabicu ka afraad an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu waa inuu yahay mudaafan mid la idaafaynayo ilaa maa loo idaafaynayo mid fiihi dhexdiisa ay tahay alalifu walaam ashu sida addaaribu ra'si rajuli ninka kii madaxa ka garaacayay oo kaleba weeyi alkhaamisu ka shanaad an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu waa inuu noqdo mudaafan mid la idaafaynayo ilaa damiirin damiir loo idaafaynayo damiirkaoo caa'idin laabanaya calaa maa kii u laabanaya fiihi ay ku dhex jirtay alalifu walaam ashu sida marartu birajuli ninkii baan soo maray adaaribi hulaamihi ninka wiilkiisa garaacayey halkaa ayuu insha allahu tacaala cashirkeennii inoogu gebagabooday wallahu subxaanahu tacaala aclaa w